الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى أهله وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد allahuma callimna bima yanfacuna wanfacna bima callamtana wazidna cilma alxamdu lilahi cala kuli xaal wanacuudu billahi min xaali ahli nnaar waxaan kusoo jirnay kitaabkii alcilaaj biruqa min alkitaabi wasunna daweyntii laisku daweynayey in laysku tufo qur-aanka kariimka iyo sunnada rasuulka salى اllahu عalayhi waalihi wasalam waxyaabaha bani aadamka lagu imtixaamo ama insaanka waxaa ka mida cudurada ayaa ka mida cudurkii hadduu yimaadana allah subxaanaه wa tacaala waxaa jira dad uu baray cudurka daweyntiisa allahna subxaanaه wa tacaala cudur ma soo dejinin ilaa wuxuu u soo dejiyey dawo laakiin ilaahay wuxuu baray qof buu baray dadka qaarkiina ma garanayaan sida awadeed qofka muslimka ah haddii xanuun uu ku dhaco waxaa la doonayaa awalan inuu ku dadaalo inuu allah subxaanaه wa tacaala weydiiso cudurka inuu ka qaado isagoo isticmaalaya qur-aankii sunnadii sidaan soo sheegnay ducadii baa ka a ah, waxyaabaha lagu caafimaado cudurradu way badan yihiin dadku zamankan ay aada iyo aada uga cawdaan waxaa ka mid mida sixirkaa ka mid a caynta iyo ishaa ka mid a cudurada kale ku dhaca badanka ka mid ah dad baa jirkoodii maalan bararayaan oo daawo loo waayey dad baa xubnaha qaarkood xanuunayaan oo daawo loo waayey waxyaabahaas oo dhan waxa weeyaan waxaa lagu daweeyaa kitaabka iyo sunnada iyo in la ducaysto allah subxaanahu wa tacaala la baryo sheekhu wuxuu yidhi markaa noogu soo dambeysay ducadu wuxuu soo sheegay oo xadiidkii buu daliishaday ibnu cumar ee saxiixa ahaa ducadu inay anfacayso waxa soo degayay waxa aanan soo degin sidoo kalena qadaha waxa lagu qoray ee kugu soo socda waxaa kaa celin karaa ducadaa kaa celin karta cumrigana waxaa siyaadiya inuu qofku noqdo qof xisaan badan samafale qof samafale oo dadka xisaan u sameeya inaad noqoto waxyaabaha waxa weeyaan cumriga lagu siyaadiyo sheekhu kadib wuxuu yidhi sheekh saciid ibni wahaf xafidahu اllah lakin haa hunaa amru yanbagii aلtafaطunu lahu laakiin halkan waxa yaalluu yidhi arin yembaqii ay habboon tahay attafatunu lahu in lagu baraarugo oo la fiirfiiriyo oo laga fikiro wa huwa ana alaayaat aayadaha qur'aanka ee allah subxaanahu wa tacaala uu soo dejiyey waladkaara iyo adkaarta laisku akhrinayo laisku daweynayo wadacawaat iyo dacwooyinka iyo ducooyinka allah lagu baryayo wاtacawudaat iyo magangelyooyinka alle subxaanah wa tacaala la magangelayo allatii taasoo yustashfaa bihaa caafimaad lagu raadsanayo lagu caafimaad dalbayo wa yurqaa bihaa dadka lagu tufayo hiya fii nafsihaa arrimahaasoo dhan lasoo sheegay hiya fii nafsihaa naf ahaanteeda maalan aayadihii qur-aanka adkaartii iyo dacwooyinkii iyo xirsixirkii oo dhan hiya fii nafsihaa naaficatun shaafiya waa kuwa anfacaya oo dadka caafimaad siinaya laakiin arinku waxay tahay haddaan sidaa ogaanay in aayadahan aanka iyo adkaartan oo la akhriyo iyo dacooyinkan iyo xirsixirkan qofka markuu sameeyo wuu ku caafimaadayaa naf ahaan caafimaad baa laga helaa waa mid qofka anfacaysa laakiin tastadci waxay u yeeranaysaa oo doonaysaa marka qur-aankaas iyo la akhrinaya adkaartan qabuula wa quwat alfaacili wa taأiirahu qabuula wa quwat alfaacili kan adkaarta akhrinaya maalan ee tufaya ee aayadaha qur'aanka akhrinaya ee ducooyinka dadka ku akhrinaya qabuul baa looga baahan yahay iyo quwa qofka inuu yahay qof iimaankiisa qawi uu yahay sidoo kale waxyaabahan uu akhrinayo rumaysan inay dadku caafinayaan oo lagu caafimaadayo haddii qofkii maalan wax akrinaya uusan qof qawi ahayn imaankiisii qawi uusan ahayn maalan isagii baan salaadaha ilaalinaynin isagii baan adkaartii akrinaynin isagii baan qur-aankii raatib lahaynoo qur-aankii akhrisanaynin waxa weeyaan quwad ma leh qabuulna ma adkaartii markaa dadku uu ku akhriyey iyo qur-aankii uu ku akhriyay ma anfacayaan sidaasuu sheekhu leeyahay walaakin tastadci qubuula wa quwat alfaacil wa ta'iirahu iyo sida uu wax marka u ta'iirinayo oo wax uu u bedelayo famataa takhallafa markuu dib u dhaco ashifaau caafimaadkii qofka la rabay inuu caafimaado qof baa maalan la dawaynayaa qur'aan baa lagu akhriyey adkaartii baa lagu akhriyey tacawudaadkii iyo xirsixirkii oo dhan baa lagu akhriyey qofkii haddana caafimaad muusan helin maxay ku dhacday sheekhu wuxuu leeyahay markaa famataa takhallafa ashifaau caafimaadku markuu dib u dhaco kaana lidacfi taahiiri اlfaacil qofka wax akhrinaya daciifnimadiisa ayaa keentay ila qofka hadduu yahay qof qawi ah aayadahan alle subxaanah wa tacaala wuxuu yihi qur-aanka waa shifa waa lagu caafimaadi lahaa rasuulkeena sal allahu alayh wasalam akaarta dadku ku akriyay waa ku caafimaadeen qofka marka yuusan oran qur-aan baa lagu akhriyayo waxba waa tari waaye sheekhu wuxuu kuu diidan yahay inaad qur-aankii iyo adkaartii iyo xirsixirkii inaad eedayso oo aad tiraahdo qofkan intaasoo mara oo qur-aan baan saarnay intaasoo sheekh baan u keennay qur-aan waa ku kari weynay laa ma aha qur-aanka waxa weeyaan qofka akhrinaya ayaa daciifa qofka qalbigiisa ayaa xun niyad kale u akhrinaya adduunyo inuu helo sida zamankan dhaca haddawaad aragtaan cilaajkii iyo dadkii la dawaynayay waxay noqotay business weyn bay noqotay oo dadka ma aragtay subxaan allah ay ka ganacsadaan daba waxaad arkaysaa inta waxyaabihii la daweynay la dhaafay dadka qaarkii inay yidhaahdaan waxaan daaweynaa bidaarta war bidaar goormay cudur noqotay nin dhan baa t v soo istaagaya nin dhan baa ka daba istaagaya wuxuu le anigaa timihii la ii sameeyey iyo waxbaa la ii sameeyey subxaan allah subxaan allah lama rabo marka qofkan hadduu caafimaadi waayo ma aha qur-aankii la saaray muusan ku caafimaadi waayin adkaartii muusan ku caafimaadi waayin waxa weeyaan qofka faacilka ee waxaan akhrinaya ayaa daciifa ow licadami qabuuli اlmunfacili ama qabuul la-aan qofka almunfacil qofka wax lagu samaynayo sidoo kale inuu isagana uu daciif yahayna way dhici kartaa maala qof baaba qur-aan lagu akrinaya adkaar lagu akrinaya isagaaba diidanba khasab baa loogu keenay ilmihiisi baa khasab ugu keenaya waad baryaysa qur-aan baa lagu saari soo diyaar garow soo weysayso isagaama diyaar u ahaynba qur-aanka inuu wax tarayo ma aaminsana marka waa sidaa qur-aankii marka iyo adkaartii waxbay caafinayaan naftooda waa marka qofka qur-aanka dadka ku akrinaya adkaarta u yahay qof qawi oo iimaan leh sidoo kalena qofka la saarayana uu qur-aanka rumaysan yahay aw licadami qabuuli اlmunfacil qofka markaa lagu samaynayo inuusan markaa qabuul u haynin waxaan uusan u jeedin oo u niyad u haynin qur'aankan la saarayo ma anfacayo aw limaanicin qawiyin fiihi ama waxaaba markaa jira limaanicin mid diidaya oo qawiyin xoog lahoo fiihi waxaa la akrinaya adkaarta dhexdeeda ku sugan iyo ama qofkaan jiran ama qofkaan akrinayn dhexdiisa ku sugan yamnacu wuxuu diidayaa markaa an yanjaca inuu markaa noqdo mid lagu faa'iido oo wax tara fiihi addawaa adkaarta lagu akrinaya dhexdeeda inay najaxdo markaa daawo qofka ay u noqoto taasaa diidaysa waxaa diidaya limaanicin qawiyin fiihi yamnacu an yanjaca fiihi addawaa maanic markaa diidaya dawadii qofkan lagu samaynayay in lagu guulaysto oo aarkeedii uu muuqdo najaca culummadu waxay leeyihiin nafaca wadahara aharuhu weeyaan oo sheekhu wuxuu leeyahay waxaa kaloo qofka inuu caafimaadi waayo marka adkaarta la saaro diidaya maanic inuu jiro wax diidaya in dawadii ay muuqato fa ina alcilaaja dawaynta la ysku daweeyo biruqa tufitaanka la isku daweeyo yakuunu biamrayn wuxuu ahaanayaa laba shay labadaa shay si fiican ha loo dhagaysto qofka doonaya qof inuu daweeyo waxa weeyaan cilaajkii wuxuu noqonayaa laba shay buu noqonaya almru اlأwal kan ugu horeeya waxa weeyaan min jihati اlmariidi qofka jiran waxbaa laga raadinaya laga doonaya qofka jiran ee xanuunsan min jihati اlmariidi min jihati اlmariidi markaa qofka jiran xaggiisa wayakuunu biquwati nafsihi waxyaabahan lagu akhrinayo waxay wax taraysaa inuu ahaado qof markaa qawi ah wayakuunu biquwati nafsihi naftiisii markaa inay tahay mid xoog leh wa sidqi tawajuhihi ila اllahi jala wacala iyo runnimadiisa ilaahay uu jeedsanayo maalan qofkan uu xanuunsan yahay wuxuu rabaa inuu ku caafimaado qur'aankan iyo adkaartan iyo waxaan la saarayo qofkan wuxuu caafimaad ku helaya markaa quwata nafsihi biquwati nafsihi bisababi quwati nafsihi naftiisi inay tahay qof qawi ah oo qur-aanka usoo jeeda wa sidqi tawajuhihi ila اllahi iyo ujeedsashada uu ilaahay xaggiisa u jeedsanayo isagoo run sheegaya waictiqaadihi iyo inuu rumaysan yahay alictiqaadihi aljaazim ictiqaadkiisa saxa ah biana alqur'aana qur'aankii shifaan inuu yahay mid caafimaad lagu helo waraxmatun inuu yahay naxariis miday ku helayaan lilmuminiina muminiinta qofka markaa naftiisa markay qawi tahay ilaahayna si fiican uugu jeesto qur-aankiina uu aaminsan yahay inuu yahay caafimaad iyo naxariis wuu ku caafimaadaya wاtacawud الصaxiix aladi qad tawaطa'a calayhi alqalb wاllisaan watacawud iyo magangalka watacawudi saxiix iyo magangalka saxda ah alladii qad tawaadaca calayhi alqalbu walisaanu tacawudkoo saxiixoy isku raaceen qalbiga iyo carabka maalan markaad xirsixir samaynayso waxaa la doonaya waxa carabka aad ka akrinayso iyo qalbigaaga inay wada socdaan laakiin carabka haddaad ka akrinayso qalbigiina waxyaabo kale aad kaga fikiri waxa weeyaan qofka mariidka ah waxaa lagu tufayo ma anfacayso fa ina haada arinkan wuxuu yidhi sheekhu nawcu muxaarabatin nooc dagaal weeyaan wاlmuxaaribu qofka dagaalamaya laa yatimu lahu اlintisaaru min caduwihi laa yatimu taam uma noqoto alintisaaru min caduwihi cadowgiisa inuu ka guulaysto qofka dagaalamaya ilaa bamrayni laba shay u mooye sheekhu wuxuu leeyahay dawayntan qofka la dawaynayo qofkan jir la daweynayo ee caafimaad loo raadinayo waa nooc dagaal buu yidhi lagu jiro qofka dagaalamayana cadowgiisa laba shay buu kaga guulaysan karaa marka markaan saaxir la dagaalamayno qof la sixray ilan qof baa sixray soo maa qof la ilaystay qof baa ilaystay qof waxyaabo kale lagu sameeyey qof baa ku sameeyey waa cadow weeyaanna hortaagan markaan la dagaalamayno waxa weeyaan laba shay baa qofka looga baahan yahay qofka la dagaalamaya waa qofka mucaalijka ah weeyaan ee qofkan walaalkiisa shifaha u raadinaya inuu caafimaado laba shay baa looga baahan yahay sheekhu wuxuu yidhi midka ugu horeeya an yakuuna silaaxu saxiixan fii nafsihi jayida an yakuuna silaaxu silaaxa hubkan lagula dagaalamayo cadowgan maalan saaxirkii kii dadka ilaysanayey kii dadka dhibayey ee dabagelayey hubka lagula dagaalamayo inuu yahay mid saxiixa fii nafsihi naf jayidan mid wanaagsan inuu yahay wa an yakuuna saacidu dhudhunkii hubkaa qaadayayna qawiyan inuu yahay mid xoog leh ilaan markaad haysato qof xoog leh hubkiina uu fiican yahay geedkii si fiican baad u goynaysaa sooma famataa takhallafa axaduhumaa lam yuqni silaaxu kaiira aa'ilin famataa takhallafa markuu dib u dhaco axaduhumaa midkood lam yuqni asilaaxu kaiira aa'il lam yuqni silaaxu hubkii wax ma taro lam yuqni ma taro kaiira aa'il wax badan oo hubkii uu kuu tarayo male seeftii aada wadatay haddii maalan gacantii goynaysay ee wadda aynan xoog lahayn waxa weeyaan waxba ku tari maysid sidoo kale gacantii baa xoog leh laakiin seeftii aad wadatay baa daciifa waxba kuma goyn kartid soo maa marka sheekhu wuxuu leeyahay taasaa laga rabaa waxa weeyaan qofka jiran ee qur-aanka la saaraya waxaa la doonaya inuu qur-aankii iyo wax la saaraya ku qanacsan yahay kan saarayani sidoo kale inuu yahay qof waxaan uu akhrinayo ku dhaqmo ku qanacsan fa kayfa arrinku siduu noqon buu yidhi sheekhu idaa cudima alamraani jamiica haddii la waayo gacantii xoogga lahayd iyo hubkii saxiixa haddii la waayo arrinka siduu noqon yakuunu lqalbu qalbigii wuxuu noqonayaa yuu yidhi kharaaba min atawxiid mid tawxiid ka maran oo ebir ah watawakul watawakuli ilaahay oo la tala saarto wataqwa cabsida ilaahay watawajuh iyo ilaahay oo markaa xaggiisa loo jeesto walaa silaaxa lahu silaaxna uma sugnaanin sidaasuu sheekhu leeyahay marka haddii markaa midkood la waayo kan kale waxma matarayo labadii shay haddii la waayana qalbigii waxa weeyaan tawxiidkii baa ka maqan yakuunu اlqalbu kharaaba min atawxiid tawxiid male watawakul tala saarasho male wataqwa ilaahay ka cabsi male watawajuh ilaahay oo loo jeesto male walaa isilaaxa lahu hubna ma hayso qalbigaas siduu ka caafimaadaya markaa qofkaas amarka ugu weyne markaa qofka looga baahan yahay waxa weeyaan waxaan uu ku dagaalamayo oo dadka uu ku akrinayo inay saxiix yihiin baa laga wadaa maalan qof baad qur-aan saaraysaa qof baad dawaynaysaa waxaad ku dawaynayso waa inay yihiin wax saxiixa kitaab اllahi jala wacala alqur'aan اlkariim iyo sunnadii inaad ku dawayso alamru haani amarka labaad sheekhu wuxuu yidhi min jihati اlmucaaliji biاlqur'aani waالsunna waxay ka imaanaysaa min jihati اlmucaaliji qofkii dadka dawaynayay biاlqur'aani waالsunna ku dawaynayay an yakuuna fiihi haadani اlamraani ayضaa sidoo kale qofkan dawaynaya waa in laga helo labadan amar in laga helo weeyaan oo qofka qur'aanka dadka ku dawaynaya ee cilaajka haysta ee odhanaya dadkiibaan dawaynayaa labadan shay in laga helo weeyaan tawxiid iyo tawakul iyo taqwa iyo tawajuh ilallaah in laga helo waa oo ah wixii uu ku dagaalamayay saacidkiisiina qawi inuu yahay weeyaan gacantiisii oo waxa weeyaan isaga inuu yahay qof ilaahay ka cabsanaya waxaad ku dagaalamaysay oo saxiixa iyo qofka qalbigiisiiyo wanaagsan labadaa shay qofka hadii laga waayo waxa weeyaan mucaalij ma noqon karo silaaxi inuu haysto uu ku dagaalami lahaa gacantiisiina qawi inay tahay haddii qofka labadaa shardi laga waayo cilaajkiisii ma soconayo marka waxaa nasiixo ah oo loo naseexaynaya qof kastoo u istaaga oo u fariisa dadka inuu daweeyo wuxuu ku daweynayo inay noqdaan waa saxiixa isagana ilaahay inuu ka cabsado inuu yahay qof ilaahay ku xiran oo xiriir la leh oo qur-aanka ku dhaqmaya oo qof muminoo allah wa tacaala ka cabsanaya salaadihii ilaalinaya maal hadduu haysto zakadii ilaalinaya sunnooyinkii ilaalinaya haddii qofka intaa laga waayo shaydaanki isagu soo weeraraya isagiibaa wuxuu noqon qof markaa wareersan oo wuxuu samaynayaba aanan garanaynin walihaada sheekhu wuxuu yidhi qaala ibnu tiin sheekha lagu magacaabo wuxuu yidhi raximahu llahu jala wacala ibnu tiin wuxuu yidhi alruqaa bilmucawidaati tufitaanka laysku tufo xirsixiyada iyo mangalyada laysku tufo wagayrihaa iyo waxa kale laysku tufee markaa xirsixirka iyo magangelyada ilaah la magangelayo ah min asmaaءi illaahi magacyada ilaahay la ysku tufayo ka mid a huwa طib الruuxaani caafimaadka ruuxaaniga weeyaan oo ruuxda qofka ku jirta waxyaabaha lagu daweeyo waxa weeyaan mucawadaadka iyo asmaa اllahi jala wacala إida kaana haddii arrinkaas uu yahay calىa lisaani اlabraari dadka wanaagsan carabkooda min alkhalqi xasala ee addoommada ilaahay ka mida dadka uu uumay xasala ashifaau biidn illaahi jala wacala shifihii waa la helaya ibnu tiinna labadii shay buu keenay sheekhu wuxuu leeyahay waxa la isku tufayo oo la isku xirsixirayo oo la isku magangelinayo hadday yihiin magacyada ilaahay waa caafimaad fiican buu yidhi waa waxa ugu fiicanee la isku tufo oo la isku akhriyo laakiin waa inay ahaadaan dadkaa tufaya calaa lisaani alabraar dad ilaahay ateecsan bir waan soo marnay qofka mucaalijka waxaa laga rabaa inuu yahay min ahli اlbiri laysa اlbira an tuwalluu wujuuhakum qibala اlmashriqi wاlmaqrib walaakina اlbira man aamana biاllahi inuu ilaahay rumaysan yahay wاlyowm اlآakhir wاlmalaa'ikati wاlkitaabi wاlnabiyiin waaata almaala calaa xubihi dawi اlqurba qof qaraabada xiriirina uu yahay walmasaakiin masaakiintii wax siinaya dadka mucaalijiinta arkee qaarkoodana waxaabaad arkaysaaba masaakiintii in waxyaabo badan la weydiinayo aynan awoodin waxaanoo dhan waxaa la raba ilaahay dartiis in loo sameeyo oo aanan business iyo ganacsi laga dhigan sheekhu marka ibnu tiim wuxuu leeyahay haddii ay yihiin waxa la akhrinayo wax saxiixa magacyadii ilaahay waa ibi saxiixa qofka akhrinayana uu alabraaru min alkhalqi dadka ugu wanaagsan min khalqi illaahi xasala ashifaau biidn illaah qofkii caafimaad wuu helaya laakiin qofkan hadduu yahay qof ilaahay aanan ka cabsanaynin waxa la akhrinayana ay yihiin wax aanan ahayn min asmaa illaahi jala wacala qur-aanka waa alle subxaana wa tacaala asmaadiisa ka buuxda haddaynan ahayn qofkii maalan waxba u tari waqad ajmaca alculamaau culammadii waxay isku raaceen calaa jawaazi ruqaa inay bannaan tahay in wax la ysku tufo culammada qaarkood baa maalan diiday baa laga fahmayaa laakiin in la isdaweeyo oo qur'aanka iyo sunnada iyo ducada la isku daweeyo culummadu way isku raaceen buu sheekhu yidhi waxay isku raaceen marka calaa jawaazi ruqaa cinda ijtimaaci alaaati shuruud saddex shuruud marka la helo saddex shardi goormaa wax la isku tufi karaa waxa la isku tufi karana muxuu yahay culummadu saddex shardi bay u shardiyeen haddii ruqyada iyo cilaajka laga helo shardiyada waa saxiix bay noqonaysaa ashardu اlأwal shardiga ugu horeeya waxa weeyaan an takuuna bikalaami اllaahi tacaala waxa la isku tufayo inuu yahay alle subxaanaه wa tacaala kalaamkiisa waa qur'aanka qur'aanka weeyaan in la isku tufo wanunazilu min alqur'aani ma huwa shifaaء raxmaة lilmu'miniin waa soo marnay qul huwa liladiina aamanuu huda washifaa wاladiina laa yu'minuuna fii aadanihim waqr wahuwa calayhim camaa ulaa'ika yunaadowna min makaanin baciid an takuuna tufidaas waa inay tahay bikalaami اllaahi jala wacalaa hadalki ilaahay aw biasmaa'ihi magacyadiisa in laisku tufo asmaa اllahi اlxusna waa kuwa ilaahay lagu baryo oo allah uu yidhi walilaahi alasmaau اlxusna fadcuuhu biha ilaahay lagu baryo qofkan jirnan markaa ilahay baad u baryaysaa magacyo ilaahay ku tuf wa sifaatihi ama sifaat alle subxaanaه wa tacaala uu leeyahay aw kalaami rasuulihi salى اllahu alayhi waaalihi waslm ama waxaa laisku tufayo inuu yahay kalaamkii rasuulka sal اllahu alayhi waslm maalan waxaan soo marnay xalay jibriil inuu rasuulkeena sal اllahu alay waslam u yimid oo uu tufay bismi اllaahi arqiika min kuli shayin yudiika waa kuu ku tufay rasuulkeena sal اllahu alيه wasalam qof jiran hadduu yimaado waynoo iman doontaa wax uu samayn jiray madaxiisa intuu fariisto ayuu markaa duca akrin jiray kalaam rasuulna sal اllahu alayh wasalam waa laisku tufi karaa waa shardiga markaa koowaad ashardu haani shardiga labaad waxa weeyaan an takuuna bilisaani اlcarabiy waxaan la isku tufayo inuu yahay carabi wax lagugu tufayo inuu yahay oo la isticmaalo luqadii carabigaa luqad kale markaa inaanan lagugu tufi karin maanta oo dhan yahu iyo yakafi haddii lagugu tufo ka war kun yahu baa laleeyahay qofkaan ha lagu akriyo iyo yakafi yaa fahmaya yaa loo yeerayaa min asmaa اllaahi miya jala wacalaa inuu yahay lisaan carabi ah aw bimaa yucrafu macnaahu ama wax la garanayo markaa macnihiisii la garanayo min ayrihi oo ayrkiisa ah lisaan carabi inuu yahay baa marka hore fiican laakiin hadduu yahay wax lisaan carabiga micnihiisa la mid oo la garanayo ilaahay ha ku caafiyo ilaahay baan caafimaad kuu weydiinaynaa ilaah waxaan dul saaran ka saar haddii lagugu tufo dhib mal laakiin waxaa la diidi dadka qaarkii waxyaaba badan bay akhriyaan waxaanan jirin bay u yeeranayaan oo ay akrinayaan oo aan macnihii la fahmaynin qaarkood waxbay qorayaan ay leeyihiin sidaa ha la sameeyo kaasoo kale markaa ruqyo ma noqon karto tufid ma noqon karto ashard haali shardiga saddexaad loo baahan yahay oo qofka mucaalijkana looga baahan yahay wax arinaya wuxuu arinayo iyo kan lagu arinayo waa inay ogaadaan waxa lagu arinayo an yuctaqad waxa weeyaan qofkii inuu ictiqaado ana aruqya tufitaankan uu tufayo laa tuahiru bidaatiha iyada keligeed inayn waxba taraynin bal biqudrat illaahi jala wacala qudrada ilaahay subxaanahu wa tacaala inay wax ku tarayso shuruudaas culammadu way sheegeen wاruqyatu inamaa hiya ruqyadii waa uun sababu min alasbaab asbaabta wax ka mida weeyaan laakiin ruqyada nafteeda in wax lagugu tufo keligeed waxba tari mayso biqudrat illaahi bay wax kugu taraysaa arrinkaa waxaa sheegay fatxulbaariga ku sheegay ibn xajar alcasqalaani raxmat اllahi tacaala calayhi almuxadis alkabiir wاlimaam ashahiir ibn xajar alcasqalaani baa kitaabkiisa fatxu lbaari ku sheegay alcalaama ibn baasna raximahu llahu jala wacala fataawihiisa ayuu ku sheegay arinkaa in loo baahan yahay shuruudaas walihaadihi alahmiya albaaliqa walihaadihi alahmiya ahmiyadan darteed albaaliqati ee xeelka dheer darteed sheekhu markaan arrimahan fiirfiiriyey buu yidhi cilaajka iyo in wax laysku tufo ahmiyadda ay leedahay qofkana markuu xanuunsado ayuu leeyahay markaa wax halaigu tufo dad ha la ii raadiyo cilaaj ha la ii geeyo waa sida bani aadamkaba marka la qabto unbuu wax xasuustaa inta kale waxma xasuusanayo xataa idaa balagati taraaqiya kalaa kalaa idaa balagati taraaqiya waqiila man raaq nafta marka intaa usoo gaarta qofka la dhihi man raaq yaa tufaya yaa badbaadinaya ahmiyada ay leedahay markaa ruqyada markaan arkay buu yidhi ikhtasartu baan sheekhu soo gaabiyey buu yidhi qisma aruqa min kitaabi qismiga ruqyadae kitaabkaygii addikru wاdducaau wاlcilaaju biاruqa min alkitaabi wاsunna ayaan soo gaabiyey buu yidhi kitaab weyn buu leeyahay labadan kitaab aan akhrinay addikr wاdducaa iyo cilaajkan haddaan akhrinayno kitaabka weyn buu sheekhu leeyahay wazidtu calayhi sidoo kale waxaan ku ziyaadiyey fawaa'ida naafica faa'iidooyin badan in shaa allahu tacaala baan ku siyaadiyey buu yidhi fawaa'iddaa baan arki doonaa waana laga faa'iidaysan doonaa in shaa allahu tacaala waxaanan u isticmaali doonaa markaan baranno in dadka lagu daweeyo naftaada aad ku daweyso dadka aada sii barto adiga sixirkan iyo adkaartan soo aroortay naftaada inaad isticmaasho iyo ehelkaaga wa asalu llaha caza wajalla ilaahay baan waxaan weydiisanayaa biasmaahi lxusna magacyadiisa fiican aan ku weydiisanayaa wa sifaatihi iyo sifaatkiisa sarreeya an yajcalahu ilaahay inuu ka yeelo khaalisan mid loola jeedo liwajhihi lkariim wejigiisa loola jeedo ilaahay dartiis inuu kitaabkan ka yeelaan rajaynayaa buu yidhi waqad jacala ilaahay uu ka yeelayo dadkii waa ku intifaaceen waa akhristeen waa ka faa'iidaystaan wa an yanfacanii bihi ilaahay inuu iga anfaco ayaan ku rajaynayaa buu yidhi ilaahay ka rajaynayaa waan ka baryayaa wa an yanfaca bihi ilaahay inuu ku anfaco man qara'ahu qofka kitaabkan akhriya ilaahay ha naga yeelo kuwa ducadaa sheekhu uu ducaynayo soo gala dhammaanteen aw abacahu ama abciya qofkii kitaabkan sii abciya ee dadka usii qaybiya eegade dadka siiyana ilaahay waxaan ka baryayaayu yidhi markaa inuu ajir badan siiyo ka anfaco qofkii dhegaysana sidoo kale ilaahay sidaa ha ka dhigo ee barta aw kaana sababan ama sabab u noqda fii nashrihi kitaabkan inuu faafo wa jamiica almuslimiina iyo muslimiinta oo dhan baan ilaahay u baryayaa sheekhuha wakaa naftiisu u duceeyey wuxuu u duceeyey qof kastoo kitaabkan akhrista ee ka faa'iidaysta aw qara'ahu daalacda haddaa isaga iska akhriya eega ee ka faa'iidaysta meeqaan ka faa'iidaysanay dacooyinkii aan soo marnay ruqyadan meeqaan ka faa'iidaysan doonnaa waxyaabo badan oo aadan hore u arkin baad arki doontaayo kitaabkan ku jira in sha allahu tacaala wa jamiica almuslimiina ayaan markaa u ducaynayaa buu yidhi sheekhu xafidahu اllahu jala wacala inahu subxaanahu waliyu dalika allaha midka awoodda ule weeyaan wاlqaadiru calayhi ee kara wsala اllah wslm wbaaraka clى nabiyina mxamed wclى alihi wasxaabihi wman tabicahum bixsani ila ywm اddiin sidaasuu sheekhuu yidhi alfaqiir ilى اllah adoctor saciid ibni cali ibni wahf alqaxطaaniy xafidahu اllah jala wcala taa ayuu ku ducaystay ayib darsigeeniina in sha allahu tacaala caawa intaa ayaan kusoo gebagabaynaynaa wsal allah wslama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin walxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin